bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuخ aakhiruhm shaykhuna الsheikh صالح بn cbdالlah الcusaymin غafar allah lah wlahum jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى asfam cayna can amr bn dinar can abi qaabus mawla cbdillahi bn cami caas cbdillahi bn cami caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraximuun yarxamhm الرaxman yarxamu man fi اlأrض yarxamkum man fi الsma wmin طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوز بسعادة العجل والآجل فهذا هو المجلس السادس وتسعون مجالس إقراء وشرح كتاب الله في مفسحين في ليلة